الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسيني afaraad ee kitaabkeeni zubadka waaya waxaan ka bilaabaynaa wagayruhum min saa'iri alaa'ima calaa hudan walikhtilaaf raxma qaala annaadimu raximahu allahu tacaala wagayruhum min saa'iri alaa'ima calaa hudan walikhtilaafu raxma wlwliyaa dawu karaamaatin rutaab waman tahaw liwaaladin min hayri aab walam yajus fi hayri maxdi lkufri khuruujuna calaa waliyi lamri wamaa jaraa bayna saxaabina iskutuu wamaa jaraa bayna saxaabina iskutuu canhu wa ajra alijtihaadi nuhbituu fardun cla annaasi imaamu yunsabu wamaa cla alilaahi shayun yajibu waayahay bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan kusoo jirnay dadkii siday u kala horeeyeen oo u wanaagsanaayeen uu tilmaamay nebiga ayaa ugu saraya uu yidhi khalqiga inta la abuuray ummadda nebi maxamedna waxaa ugu soo xiga abubakr asidiiq ridwaanullaahi calayhi kadibna waxaa ku xigay buu yidhi sheikhu raximahullah cumar alfaaruuq kadib cismaan kadibna cali kadibna sitadii tobanka ka hadhay kadibna reer beder dadkii ahaa kadibna saxaabadii iyo ciddii ku xigtay oo kasoo hadhay ilaahay halkaa kuwad kadibna culimmadii islaamka imaamu shaafici iyo maalik iyo nucmaan iyo axmed bin xambal iyo sufyaaneynkii iyo raggaas ahlu cilmiga ah ayaa ku xigay sheikhu wuxuu yidhi wagayruhum iyo intaas intii kasoo hadhay intaan ahayn oo min saa'iri l a'immati a'immadii idilkood ah a'imadii dhammaantood ah haa markay way fara badan yihiin layth ibnu sacad iyo awsaaci iyo isxaaq ibnu raahweyhi iyo daawuud ahaahiri iyo raggaas faraha badanee cilmiga ee magaranaysaa aqoonta looga dambeeyey fadligooda iyo magaranaysaa inay ahaayeen dad hanuunsan bulshada islaamkana hanuuniyey ayaa la rabaa in loo qiro oo loo ogaado wagayruhum dhammaantoodoo min saa'iri a'immati ahna calaa hudan bay ku sugan yihiin khabarkaasuu dhacaya hanuun bay ku dul sugan yihiin haadiina muhtadiina bay ahaayeen walikhtilaafu kala duwanaanshihii fii furuuci fil furuuci furuucda fiqiga lagu kala duwanaa raxmatun weey diinta waa furuuci usuuloo usuusha caqiidada iyo furuucdan waa wixii fiqiya marka usuusha caqiidada in lagu kala duwanaado sax maaha layn baa sax hal layn baa sax caqiidadu aayad iyo xadiis baa laga qaadanayaa wixii ka soo haro fiqhiga ah iyo fahamka diinta laga fahmayo masaa-isha axkaamta ah yaa kala duwanaanshaha markii culimmadu ay ijtihaadeen kala duwanaanshaha imaanaya raxmo weeye buu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala warkaa waa ku dhacay soo maa oo ninkii magaranaysa ahaa dadku waa labo mid magaranaysa caalim ah oo ijtihaadaya oo masaladan lafaguraya oo baaraya kadibna meeshuu ku qancay markuu adiladii isu geystay masaladii fiqiga ahayd meeshuu ku qancay soo saaray iyo dad magaranaysa aan aqoon oo muqalidiin oo culimmadaas ku daba fiilaya marka fasalu ahla dikri weeyaan qofka aan cilmiga aqoon inuu dadkii ahlu cilmiga ahaa wax weydiiyo waajib bay ku tahay waa inuu weydiiyaa dadka ahlucilmigaha ah masalada la weydiinayeyna qofkii ma garanaysaa wax weydiinaya oo waxba aan kala garanayn hadduu laba sheikh wax weydiiyo oo masaladii laba siyaabood u kala jawaabaan labada sheikhna ay ijtihaadeen oo dadaaleen dee midood inuu qaato ama tii ufud inuu qaato ikhtilaafka la sheegayo kaasi raxmo weeye ha raxmo weeye markaa waaya waqayruhum intaas wixii ka soo hadha oo min saa'iril a'immati a'immada dhammaanteed ahi calaa hudan bay ku sugan yihiin alikhtilaafu kala duwanaanshihii furuucda lagu kala duwanaana raxmatu naxariis weeye maxaa yeelay sheikh baa masaladan si u fahmayo adkeynaya sheikh kalaa si dhexdhexaada u arkay marka kii muqalidka ahaa inuu shiikhan qaato yaa ijtihaadkiisii ma garanaysaa kanna uu ka tago tawsica iyo waasacnimo diinta islaam kula timaada weeye ayib waalwliyaau awliyadu dawu karaamaatin karaamo kuwa u saaxiiba weeye karaamadaasoo karaamooyinkaasoo rutabin ama rutabin kala sareeya waman tahow mana aysan gaarin awliyadu liwaladin caruur helideed ma gaarin min hayri abin aabba aan la helayo waayo waa masalo ayaduna oo awliyadu karaamo ma leedahay haa leedahay haa awliyo alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun soo maa waa kuwa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwaasaa awliyaa horta karaamo ma leeyihiin haa waayahay ambiyada wixii intaan nebi laga dhigin wixii ay arki jireen oo riyo ku arkaanoo subaxii la tusi jiray waxaa la yidhaahdaa irhaasaad waa gogol dhig oo nebinimadii gogol u tahay nebi maxamed markuu seexdo tiriyada lagu tusi jiray soomaa kadibna muxuu arki jiray subaxii sida waaga u dilaacayo waaga iftiinkiisoo kale buu riyadu xalay ku riyooday waa arki jiray irhaas baa la yidhaahdaa kadib eh, mucjizaadkii markii nebi laga dhigay la siiyeyna mucjiza la yidhaahdaa warkaa waa ku dhacay soomaa wixii ka soo hara eh, nebiyada wixii la siiyo karaamay noqonayaan karaamo marka saxaabadii ragga kamida ah karaamo la siiyey oo karaamo arkay oo saxaabigii waxaa ka mid ahaa intuu islaamay kadibna yidhi nebi maxamedow dadkaygii markaan u tago yaa waxay ku gartaan ama caddeynaysiiyo tii jeedalkiisii loo ifiyey karaamay ahayd soomaa maxaa karaama ahayd cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu inuu isagoo mikrofoonka saaran mimbarka saaran uu arkay ciidankiisiiyo dhabarjibin lagu sameynayo alla uu tusayoo yidhi ciidan de ciraaq ka dagaalamaya asagoo magaalada madiina jimce akrinaya ama mimbarka saaran halkaasaa laga tusay ciidankiiyo dhabarka lagaga soo socdo oo buurta gadaasheeda oo la jibin rabo muxuu yidhi yaa saariyatal jabal jabal saariyow buurta buurta buurta koroo buurta dhabar saar wey maana ciidan baa kaaga hoos socday halkaasa karaamay ahaayeen wakaa shiikhu marka wuxuu yidhi awliyadu inay karaamo hesho waa masale jidha karaamada ay helayaanna way kala saraysaa way kala karaamo badan yihiin intaasoo masale maaha waman tahow mana aysan gaarin awliyadu bi karaamaatihim weyade karaamooyinkay helayeen darteed kuma gaadhin liwaladin caruur inay helaan min hayri ab ah in caruur min hayri ab in la helo mucjiso nebiyada u gaaro weeye oo nebi muuse nebi ciise ayaa aabbala aan dhashay soo ma ah nebi aadamna dee aabbayo hooyaba ma lahaynba marka masalada xaan ku jira waxaa weeye wixii nebiyada karaamo eh, mucjisaad u ahaa yaa karaama ahaan dadkii ka dambeeyo awliyada ahaa ma u heli karayaan shiikhu taasuu ka jawaab wuxuu yidhi tusaalaha uu shiikhu soo qaatay waxay la mid tahay tusaalayaashii kale oo dhan bay la mid tahay wixii nebiyada karaama mucjise la siiyey bay la mid tahay waa fahamta soo maa marka tusaalahaasuu u diiday ayaa waxaa ka dhalanaysa wax kastoo nebiyada mucjisaha ahaa oo la siiyey awliyadu ma gaari karto wey macnuhu tusaalahan boonu markhaati ahaan usoo qaatay wuxuu yidhi wamantahow mana aysan gaarin awliyadu karaama ahaan kuma gaarin liwaladin inay helaan ama cid siiyaan waladkaasoo min hayri heeh min hayri abin ah marka maxaa ka mid a ah karaamaadkii ambiyada ay helahaayeen iyo mucjizooyinkoodii in nebi ciise indhaha ka marin jiray qofkii indhaha la'aa kadib indhaha uu kala furi jiray in alla subxaana watacaala u ogolaaday intuu isku duduwo ciid kadibna shimbir ay noqoto duusho soomaahayn kanaa marka mucjizaadka ambiyada la siiyey awliyadu ma gaari ka dhaa shiikh wuxuu yidhi ma gaari ka dhaho xagga marka waxaa fahmaysaa qolo way gaari kartaa tiraahda inuu hee inuu ku radinayo oo shiikhu caqiidadiis ku caddaynaya meesha markaasoo war dhammaa walawliyaa wliyooda wuu karaamaatin kuwa karaamo u saaxiiba waya karaamaadkaasoo rutabin kala sareeya wamantahu mase aysan gaadhin bikaraamaatihim dee karaamooyinkii ay lahaayeen dartood hee kuma aysan gaarin liwaladin karaamada ah liwaladin wiil inay helaan ama caruur inay helaan carruurtaasoo min hayri abin ah ha kuma heli karaan wey karaamadu halkaa ma gaarsiisanaa macna waxay ka dhigan tahay karaamadii nebiyada la siiyey mucjisaadkii la siiyey nebiyada hee awliyadu ma gaari kadho bay ka dhigan weyaan waaya masaladaas xaggaasuu ku xira sheikh walam yajus ma bannaanayn ama ma bannaanaba fii hayri maxdil kufri gaalnimo baraxla wixii aan ahayn yah darteed kuma bannaana khuruujunaa ku bixidayada iyo la dagaalankayaga calaa waliyi amri lmuslimiina muslimiinta arrinkooda midka haya oo mas-uulka ka ah kuma banaana wey marka warka wuxuu isgu xiran yahay walam yajus ma bannaana khuruujunaa ku bixidayada aan ku baxayno calaa waliyi lamri arrinka muslimiinta midka haya ku bixideenna aan ku baxayno ma bannaana fii hayri maxdi lkufri gaalnimo baraxla wixii ka soo hara yacni hadduu gaalnimo baraxla oo lagu yahay hee uu la yimaado markaa dee qof gaal ahi dad muslimnimada xuma noqonayo weye ah, walan yajcal allaahu haye walan yajcal allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan sooma marka hadduu gaal yahay waa masalo gaara marka laakiinse wixii gaalnimo ka soo hara ku bixi mayna bay yidhaah buu yidhi sheikhu raximahul caqiidadana waa sidaas walam yajus ma bannaana buu yidhi khuruujunaa bixidayada aan ku baxayno aan la dagaalamayna calaa waliyi lamri fii kayri maxdi lkufri gaalnimo baraxla wixii ka soo hara wakaa marka qofkan intuu muslim yahay dadkana diinta ku xukminayo waa madaxweyne dulmiga iyo gardarada u geysanayo dadku waa u dulqaadanayaan maxaa yeelay haddii la rido masaalixdii dadka u hayeyna meesha bay ka baxaysaa soo maa ilaan wuxuu hoosta ka xariiqaya inuu sakin dhiciyo kow labo dadkiina dhiig badan baa daadanaya markaa waaya wamaayi aladii kii jaraa dhex dhacay bayna asixaabi asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii dhex dhacay oo dagaal ahaa muxuu idin raacinayaa muxuu noqonayaa fardun cala annaas okay waa masalo dhan meesha ku jira inuu gadaal idinka keenaya dhici ka dhee taydaan wadanaya wamaa ay aladii kii jarah dhexdhacayay bayna asixaabi asxaabtii rasuulka sala allahu calayh wasalam dhexdooda wixii dhexdhacayay naskutu waanu ka aamusaynaa canhu kaas dagaaladaa dhexdooda dhacay hee waanu ka aamusaynaa waa masalo koow oo saxaabadii rasuulka caleyhi salaatsalaam markuu dhintay labadii khulafaa ee ka dambeeyeen ay dhinteen cusmaan waa la dilay soo maa cusmaan haddii la dilay cali baa meeshii mas-uulka noqday oo la doortay cali haddii la doortay meeshaas waxaa ka yimi hawl mucaawiya radia allahu canhu iyo qole uu mas-uul ka yahay ayaa ka soo horjeestay yacni mas'alo keenay kasoo horjeesi maaha cali mucaawiya wuu ogolaa inuu cali amiirulmu'miniin yahay beecadiisana leeyahay warkaa baa ku dhacay soo maa waddankana asagoo u taliyo mas'aluu keenay ah intaadan meesha mas-uul ka noqon yah nimankii nimankii dilay cali bin abi cismaan dilay hala soo safo banaanka hala dhigo oo ciidanka halaga sooco calina wuxuu yidhi radia allaahu canhu horta bal dowladda ha xoogsato tiimkiina cismaa eh, mucaawiye ah yah ciidanka sifacaan usoo gol oo aan heshiino oo wakaa halkaasaa marka la isu qabta xaggaas dagaalaa ka yimaaday howl badan baa dhacday waqaaci fara badan safeen iyo jamel iyo ciidan dagaalo badan baa dhacay taas marka masaladu ka hadlaysaa warkaabaa ku dhacay soomaa calin mujtahid buu ahaa wuu ijtihaaday wuxuu aaminsanaa markii labada ciidan la isku daro in hee ciddii calismaan dishay la raadiyo oo markaas maxkamad la saaro mucaawiyana wuu ijtihaaday wuxuu ku ijtihaaday masale ah intaan wax kale la gelin hee nimankii cismaan diray bannaanka hala keeno labadoo marka laba masaalo oo sharciya haystaan way ijtihaadeen markii wixii xaga ka dhex dhacay iyo saxaabadii ku ba'ay iyo kuwii ku leeday iyo kuwii isku diray labadaba dagaalada halkaa ka dhacay sheikhu wuxuu yidhi wamaa yilladii kii jaraa dhex dhacay bayna asixaabi asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhexdooda naskutu waan ka aamusaynaa canhu kaas dhex dhacay oo dagaalada ah waxba ka sheegi mayno maxaa yeele haddaa qolo la safato qoladii kalea maagaysa oo aana saxaabo qoladii kale fi nihaaya labada qolona markay ishayeen mid mid mid magaaminsanaa inuu baadilku taagan yahay ma jirin labaduba ijtihaad bay ku socdeen iyo dadaal iyo ina wax saxa wax sax ah yacni wax ansaxo ah bay ku socdeen mid walba warkaa waa ku dhacay soo maa marka adigaa ku dambaabaya oo ku dhex lumaya ha walidaa waxay yidhahdeen yudwa walaa yurwa saacado isagoo wixii ka dhex dhacay yudwaa waa la duubaa walaa yurwaa lagamana sheekeeyo hore oga soco ayib maxaa yeele nebigaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saxaabadeeda waaxidiga aho oo kaleeto a laa tasubuu asxaabi asxaabteeda ah maaginina qofkiina hadduu dhulka wax la egoo dahaba keeno hee ma la ekaanayso mudda axadihim walaa nasiifa hal mudah waa lix boqoloo garaam wax la eg oo qamadiya ama haafkiisa ay bixiyeen yaa wax la eg ma garanaysaa uma dhigmayo haddaa adduunka oo dhan oo ma garanaysaa oo khayraada a keentid marka asxaabteeda yaan laga maayo buu nebiga alai salatu salaam tilmaama ku dhacay marka waa ka aamusaysaa okaa ayib wixii ka dhexdhexay ka warma wa ajra alijtihaadi wa nahbutu waan sugaynaa ajra alijtihaadi ijtihaadkii ay la yimaadeen ajarkoodana waa sugaynaa cisme cali markuu dagaalamayey mujtahid buu ahaa wuxuu ku dagaalamayay masalo uu sharci u arko saasay la noqotay inay sax tahay mucaawiyana markuu dagaalamayey muxuu ku dagaalamayey masale uu ku ijtihaaday oo ah ee eh, oo uu sharci u arkay oo ah intaan wax kalaba la dhaqaajin inuu hee eh, nimankii cismaan diilbanaanka la keeno canina muxuu ku dagaalamayaa marka hore dowladda hala xoojiyo nimankaa waa soo qabanaynaay halkaa marka qofka mujtahidka hadduu dadaalo oo asiibo muxuu leeyahay falahu ajraani hadduu dadaalo oo khaldana muxuu leeyahay falahu ajrun fi nihaaya labada jeerba ajr buu leeyahay maadaama uu mujtahid ahaa saxaabada rasuulkana mujtahidiin bay ahaayeen niman dadaalaya bay ahaayeen wa ajra alijtihaadi ijtihaadkii ajarkiisina nahbutu waan sugaynaa kaa weeyaan halkaana masalo kugu xiray oo dad waxaa jira saxaabada rasuulka maaga shiica ugu horeysa dhowr bayba kasoo reebeen intii kale waxay yidhahdeen saxaabada rasuulku waa faasiqiin bay ku tilmaameen markay dhex galeen quuseen iyo mashaariic wixii dhexdhacaya howlahaas marka ilaahay baan ka magangelinaa masaladaas wey fardun cala annaasi imaamun yunsabu wamaa cala alilaahi shayun yajibu masaladan masalo caqiidaa weeye ayaduna shiikhu wuxuu yidhi fardun cala annaasi dadka waxaa waajib ku ah imaamun imaam ayaa waajib ku ah imaamkaasoo yunsabu la sameeyo oo la doorto imaam la samaysta ayaa dadka waajib ah. dadkay waajib ku tahay masalada masala caadiya iska ahayd caqiidada ona kusoo biirta qolaa tiraada dadka waajibku maahan in wax doortaane dadka ilaahaybaa waxaa waajib ku ah inuu dadka u dooro imaam dadka saa ku dooday buu sheikhu radinaya wuxuu leeyahay dadkaana raba in ayagu wax doortaan ilaahay wax waajib ku ahee ma jirto fardun cala annaasi dadka waxaa ku ah waajib imaamun baa waajib ku ah imaamkaasoo yunsabu la taagayo oo la samaysanayo laba hadday tegayso muxuu nebi yidhi midkoodaa saddex hadday tegayso midkood guri yar haddii la asaasayo beed muslin ah oo guri la dhisayo ninkaa mas-uul guriga ka ah diinta islaamka wax isfeer soconaya mataqaano kala dambayn iyo in meeshan cid loogu soo hagaago ay leedahay bahee bay garanaysaa wey wamaa cala alilaahi wamaa shayun shayna ma jiro shaygaasoo yajibu waajib ku ah calal ilaahi alle ha wax alle waajib ku ahee maba jiraanba yaa ku waajib waxasaba waxaba asagaa iskale yaa wax ku waajibinaya horta xukunka iyo ma amarkaba hee isagaa iskale wamaa calal ilaahi ilaahayna korkiisa ma ahan ama wamaa shayun shayna ma jiro shaygaasoo yajibu waajib ku ah cala alilaahi alle korkiisa shay waajib ku ahee ma jiro weeye ee dadku hadday madax samaysanaya ayagay waajib ku madax samaysan koow xaduu eeba ku horanaa marka intan dambena qolyo ayuu shiikhu ku radinayaa muctasilo la yidhaahdo oo oo yidhaahda ilaahay dhowr arrimood baa waajib ku ah haye qofkii camal fiican sameeya inuu camalkaas ajarkeeda siiyo ilaahay waajib bay ku tahay qolyo sidaa yidhaahday iyo kuwo kaloo ay usii taxeen ayuu wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay ilaahay wax waajibka ahee ma jidho weeyaan sii faahfaahinaya waatan masaladan kasii dhalanaysa mar haddaysan alle wax waajib ku ah oo biniaadankan magaranaysa ugu waajibaysan jirin hee yuhiibu wuu abaalmarinahayaa alle man cidda ataacahu adeecda oo wax ka maqasha muxuu ku abaalmarinayaa bifadlihi dheeraadsiintiisa iyo ugarasho uu u gartay iyo wanaag uu u falay darteed ayuu ku abaalmarinayaa isagu ee waxay waajib ugu yeesheen hee maaha ah haye waman yeeshaa qofkii uu doonana caaqaba wuu ciqaabahayaa hukaa bicadlihi cadaaladiisa iyo xikmadiisu siday keensatay ay ku ciqaabayaan meeshan isagaaba iska leh kii ajirkii ajir la yimaadana inuu ajarkaa la yimaaday ilaah ajar baan la imiya maadaama ajar aan la imi hee waxaa waajib igu kaha ah inaad adna abaalkeeda siiso meesha ma taal buu ku yidhi sheikhu eh, haddaa wanaag la timaaday intaas oo la sheegto saaka la iskugu xisaabtamo yaa banaan cillaabaa kusoo dhacaysaaba haddaad tiraa lixdan sana ilaa kuusoo sujuuday oo kuu soomaye haye aan xisaabtonna lagu yidhaahdo haye ishaan ku siiyey il baan ku siiyey il nicmada isha aa ku arkaysay lixdankaa sano soo xisaabi cidlaaba kusoo dhacaysaa maxaa xisaabata waxba meesha kuma haysid saa soo maa marka nicmada ugu yar baama la goyn karinba marka wax kastoo aad samayso nebigaaba tilmaamay sal salaam oo qofna jannada ku gelimaya camalkiisa buu nebigu yiri saxaabadu way yaabaan oo mactaa adiga nebi maxamed haa mactaa aniga jannada camal aan samey ku gelimayo maxaan ku geliyaa jannada ilaa an yatakamadanii allaahu biraxmati in alle raxmadiisa igu shubo mooyaane oo igu harqiya mooyaane jannahee camal aan ku galay baan bedelkeed ku gelayaa marka qur-aanka maxaa ku jidheh idkhululjannata bimaa kuntum soo maa ha marka bacdu bedel maaha camalkaa soo samaysay bedelkeed baa janno lagu siinayaa maa bedelka way kalbedel maxaa weye bacdu sabab weeye sabab inaan camalkaa samaysay daraaddeed ayaa alla janna kuugu deeqayaa eh, fadligiisa iyo darajadiisa ee eh, bedel maxaa la dhahaa horta maxaa la isku bedelaa wax islabaa la isku bedelaa marka camalkaagu jannada lmaba la warkaas warra maa marka maxay noqonaysaa markaa bisababihi sabab inuu u noqdo inaad jannada geshid oo ilaahay fadligii jannada kuu geeyo laakiinse bedel ah ilaahu intanaa shaqaystay iigu bedel jannada intaa ma jidho warkama ku dhaca saa daraaddeed baa alla subxaana watacaala cid wax kule aysan jirin oo wax ku waajibinaysa ciddii ma garanaysaa camal fiican samaysa bifadlihi buu ku jannaynayaa uga abaalmarinayaa ciddii camal xun samaysana hee bicadlihi cadaaladiisaa keensanaysa weeye in hadduu eebba ku waranaado uu ka jaro taasi waa taa yakfiru waa u dambi dhaafayaa alleh maa yashaau yakfiru waa dhaafaa alleh maa yashaau waxa uu doono ayuu dhaafaa dembi kasta oo la galo wuu dhaafayaa alleh hayra shirki shirkiga mooyaane shirkiga mooyaane shirkiga alla dhaafi mooya ilaah isaga caddeeyey in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ha wayakfiru maa duuna dalika diman yashaa ilaaha isaga cadeeye hoos ka xariiqa ma dhaafayo buu yidhi shirki qof ku dhintay hee dhaafmayo waa markii lagu dhinto weeye ah. bihi bisababi shirki shirkiga daraaddiis ayaa dukuulu naari naarta gelideedu ahaatay duuna shakin shaki la-aan bihi khabarkiiu soo hormara weye ay dukhuulu naari naarta gelideedu bihii bisababi shirki bay ku ahaatay duuna shakin hee khuluud wey macnuhu khuluudu naari naarta in lagu waaro bihii bisababi shirki bay ku ahaatay duuna shakin shaki la'aan xagga marka waxaan ka soo baxay mas'aladanna sheikhu wuxuu tilmaamayaa mas'alada dembiyada saddex qolaa loo kala jabay qola tiraahda qof hadduu dembi yar ku dhaco dembi kabiira hadduu ku dhaco qofku duul gaal buu noqday bannaankaasu istaagaya khawaarij baa la dhahaa qolna waxay tidhaahday intuu adduunka nool yahay muslim weeye gaal weyna dhihi kari mayno mansila bayna manzilateen meelaha dhuxu iska heehaabahaya laakiin markii akhira la tago naartaa lagu shubaya muctasilaa la yidhaahdaa intii soo hadhay oo ahlu sunnaha ahayd waxay yidhaahdeen qofka hadduu dembi weyn sameeyo yah ku gaaloobi mayo aakhira haddii la tagana hee aakhira haddii la tagana taxta mashii'ati illaah ilaahay doonidiisa buu hoos yaal ilahay hadduu doonana ku ciqaabayaa hadduu doonanu iska cafinahayaa hadduu ciqaabana naarta ku waarimayo maadaamasa shirki ahayn fi nihaaya qalbigiisa maadaama ku jiray uu ku jira hee iimaan jannada ku dambeynaya saasay yidhaahdeen ah, usmaana sida saxda ah masalada qofka sida kaskaa qofka u dila ayaa la isku qabsadaa waa masalo dheer waaya shiikhu marka laynku raaca waa ujeedaa wixii shirki ka soo hara taxta almashii'ati buu ka buu yidhi waana sidaa saxdaa ah weeyaan gaalna maaha qof hadduu dembi galo dembiilo weeye waa caasi waa fahm soo maa waa dadka istigaalaya maxaa yii wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday islaayaan dee gardara isku laynaya ayagoo gardara isku laynaya in qof muslim la diranayso kabiiro maaha ayagoo gardara la isku laynaya haddana maxaa la yidhi wa in daa'ifataani min almu'miniin mu'minnimada lagama saarin qofki inuu dembi weyn ku dhacay gaal ku noqon mayo waa daa'iradii muslimka wuu ku jiraa wakaa halkaa tii wuu sii wadaa ilaahay ma garanaysaa inaan cid wax ku waajibin karin oo asagu fadli iyo cadligiisa uu wax ku shaqeeyaan shiikhu wuxuu yidhi lahu ciqaabu man ataacahu waa mas'alo kale oo tii hore kasii sii saraysa lahu alle wuxuu xaqu leeyahay ciqaabu man cid inuu ciqaabo oo xanuujiyoba ataacahu adeecday cid salaadii iyo soonkii iyo iyo wanaaggaa faraha badan cid samaynaysay ya uu ciqaabo xaqoo alla leeyahay weeye caqli ahaan maadaama waxaan adduunka aan joogna adduunkiisa ay tahay adduunka yaa leh haddii qofka addoon soo gato tusaale ahaan nin addoonah oo dee wuxuu doono ku sameeyo te asagaa iskale soo maa wuxuu doonaa ku sameeyaa marka shiikhu su-aashan imaanaysaa waxay tahay markii layihaha lahu wuxuu leeyahay alle oo xaq u leeyahay ciqaabu man cid ciqaabtiis inuu ciqaabo xanuujiyo ataacahu yeeshay kamaa yuhiibu sida uu u abaalmarinayo oo kaleeto man cidda casaa cidda hee casaa caasiday waalid soo maa oo wayuulii uu suu daba xijinayo u xiriirinaya nicama nicmooyin alla wuxuu xaqu leeyahay ciddii deecdeecdayna inuu ahaa ciqaabo oo xaq leeyahay wey ciddii maka ku caasidayna inuu nicmooyin kuwa fatahooba aakhriya adduun eh, adduun baan ka wadaay eh, wuxuu leeyahay ii sheeg xaq buu leeyahay marka waxay ka duulinayaan masale ah eh, see ku dhici kardhaa qofkii ilaahay eh, magaranaysaa yaqaanay oo ilaahay caabudayey oo magaranaysaa u cibaadeysanayay cibaada sameynayay in alla ciqaabo soo dulmi maaha su-aashaasaa imaanaysa culimadu marka dulmigii bay fasireen dulmi maxaa layidhahdaa bay yidhahdaa dulmi waxaa layidhahdaa dulmi waxaa la yidhahdaa atasarufu fii milki lghayri atasaruf haa eh, fii milki lghayri cid kale waxay leedahay qofka inuu ku tasarufo oo gacan la galo ayaa dulmiya oo qofku asagu wuxuu leeyahay hee suu uu ka yeeli karaa dulmi maaha xaggan maxaa ka dhashay adduunka yaa iskale ilaahay dee alle wuxuu leeyahay suu doon hadduu ka yeelo annaga agtaya agtayda dulmika maa maxay dulmi annagu waxaan u naqaanaa bay yidhaahdeen maxaan u naqaanaa atasarufu fii milki lghayri cid kale ayaada gurigaaga so gurigaadu melihi tusaale ahaan guri villaa baa leedahay gurigaaga wax ka dhex samaysid oo ka dhex walaaqdid dulmi weya kuma dhigi karna laakiinse hadday intaad timaado gurigayga aad rogto dulmibaad samaysa shiikhow milkiygii baad ku ciyaartay qaacidaha marka la tix raaco ilaahay adduunkan asagaa iskaleh soodaas maa marka wuxuu ka dhex sameynaya iyo kuwa ku ciqaabaya iyo kuwa ku janneynaya hee eeg waaqaca inayd imaanayso waa masalo gaara laakiinse caqli ahaan wax suuragala lamaxaa kala saaraysaa in alla samaynayo oo qofkii u cibaadaystay uu ciqaabayo waa masalo waaqaca inuu alla sameynayo waa masalo in ay suuragal tahay markii qaacidaa la sameeyona waa masalo kale horta suuragal ma taha marka qaacidaa la saaro haa suuragal wey markii qaacida aan isticmaalno tasaruf fii maadaama dulmi ay tahay ilaahay adduunkiisa wuxuu ka samaynayo dee cidduu ciqaab ciddii ku cadaabayo siga u taallaa caqli ahaan wey suuragal wax hadda laga hadlaya waa caqli ahaan markii waaqaca la yimaado ilaahay asagaaba iska diiday oo iska nafiyey cid wanaag samaysay hee inuu dulmiyo warkama ku dhacay marka masalada laga hadlayo waxa weeye maaha markii aakhiro la tago iyo howlahaas ee waxaa laga hadlaya caqli ahaan suuragal mau tahay sheikhu wuxuu yidhi suuragal weeye warkama ku dhacay masalada maba fahamteen masale markaan leenahay lahu alla wuxuu leeyahay ciqaabu man ataaca ciduu caddeecday inuu hee ciqaabo mas'ale suuragala ah ma tahay markii mulkigii markii dulmiga qaacidadiisa aan qeexnay mas'ale suuragala ah ma ku tahay haa suuragal bay ku tahay sida ismaciil la socotaa laakiin markii waaqaca loo yimaado oo ilaahay ma sameynayaa markii la yimaado maxaan leenahay laa yaqacu minhu dalik arrinkaa kama dhici karo maxaa yeele isagaa qur-aankiisa ku sheegay faman yacmal midqaala daratin khayran yarahu soo ma jeedid waaqaca alla ma ka dhacaysaa ma suuragal ma ka tahay waa maya ka dhici mayso laakiinse caqli ahaan shay suuragala ma taha marka qeexitaankayagii aanu keenno haa waa suuragal waa kaa macno laakiinse waaqaca ka dhici mayso dee ilahay asagaa tilmaamay qofkii mutiica isagaa diica hee haa ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camalan haa waaqaca iyo aakhiro markii la tago in alla uusan hoojinayn kii camal fiican la yimaaday ilahay asaga caddeeyey laakiinse masaladu waxay ka hadlaysaa aakhiray howlaha maahe adduunkan qaacidadii qaacidadii eh, dulmiga markaan qeexnay iyo ma islahaatay baan ka hadlaynaa waa caqli ahaan suuragal ma tahay haa ayib laakiinse ahlulxadiiskay dadka eh, ahlu sunnaha dulmi markii la qeexayo waxay yidhaahdeen wadcu shayi fii hayri maxallihi wadcu shayi fii hayri meel ma ku qoranaysaan wadcu shayi fii hayri ma taasaana saxa sida xooga badan ay culimadu noo sheegeen noo dhigay dulmi maxaa la yidhaahdaa wadcu shay shay in la dhigo fii hayri maxallihi meeshii loogu talagala meel aan ahayn qofkii ilaahay caabuday oo ilaahay yaqaanay oo daacadiisi ma garanaysaa ee ilaahay daacadiisi ka soo baxay in la dulmiyo waa wadcu shay fii hayri maxali soomaahan maxalka meeshan yaal maxaa weeye qof ilaahay ka cabsaday qof ilaahay ka cabsaday inuu dulmi ku dhaco inuu in ma garanaysaa mushkila ku dhacdo oo dulmi la ciqaabo maxaan leenahay waa wadcu diqaacyadan dambe aan qaadano waa dulmi maxaadulmi maxaan ku fasirnay wadcu shayi shay in la dhigo fii hayri maxallihi meeshii loogu talagalay meel aan ahayn oo gurigaaga dhexdiisii haddii aad khalad ka samayso oo meeshii shaygu yaalay meel aan ahayn aad dhigto dee lafsigeeda khalad bay noqonaysaa soo maahan intaan mid kaleba la gaadhin marka labadaa tacriif bay baashu kala martay shiikhu tacriifkee buu qaata wuxuu qaatay tacriifka ah atasaruf fi milki hayr baa dulmiya laakiin tacriifka xooga badan kaa dambe weeye oo ah ilaahay subxaana wa tacaala caqli ahaan iyo waaqac ahaan labadaba hee kii ka cabsaday oo u toobad keenayo ma garanaysaa isu soo dhiibay inuusan dhibeen waaqac caqli ahaanna keeni mayso waaqac ahaanna awalka hore he waa lasku waafaqsan aysan keenayn asal mid baa lasku waafaqsan yahay waaqica caadiga ah ilaahay ninkii uu cibaadaystay oo ilaahay dartii laakiinse xaggee laysku haystaa waaqac suuragal ma tahay qaacidada hore suuragal bay ku tahay caqli ahaan tan dambana suuragal kuma aha caqli ahaan wey markaa ma ku dhacay ayib lahuwa alla wuxuu xaq u leeyahay ciqaabu man cid inuu ciqaabo ataacahu yeeshay kamaa yuhiibu ka tahwiibihii wey wamaada masriyu kamaa yuhiibu ka tahwiibihi siduu u abaalmarinaya oo kaleeto mana casaacidii caasiday oo wayuulii uu isugu dabagelinayo isu raaraacinaya nicama nicmooyin uu siinayo kadaalik sidaasoo kale lahu alla waxaa qulaya an yu'lima inuu xanuujiyo al adfaala carruurtii wa wasfuhu intaasoo dhan ayadoo jidhana wa wasfuhu ku tilmaamid alla lagu tilmaamo bidaalimi inuu daalim yahay hee istixaala suuragal ma noqon weeye yacni mumtanic bay noqotayo wax suuragalah ma aha oo caruurtii dee kuwa inta xanuunsanaya soo maa qadaartii kawniga ahayd bay ka mid yihiin oo waxaa dhici karta dadkii xayawaanaad inta caruurta caqliga bay leeyihiin xayawaanaadka caadiga ahaa baaba xanuunsanaya oo dhibaatoonaya oo abaariya musiiba ku dhacaysa saa soo maa marka aqdaartii kawniga ahayd ayay ka mid yihiinoo dee dahara alfasaadu filbari walbaxri maa kasaba adinnaas dadka waaweyn ee qaangaarka mashaakisha iyo dhibaatooyinka ay sameynayaan saamayntai dhibaatada ka imaanaysa ayaa caruure xayawaanba hee qaadanaysa wey warkaama ku dhaca marka fi nihaaya afar saddexda mise marka kusoo daraba ilaah in daalim lagu tilmaama hee suuragal ma aha maxaa yeelay tasarufkiis milkigiisiibayo waxaanu dhanoo wuxuu ka yeelaybaa isagaa asagaa yaqaano taalaa weeye yarsuqu waa quudiyaa alle man cidda yashaahu uu doono ayuu quudiyaa warisqu risqiguuna sideedaba maa shayga weeye yanfacu wax taraya waa wixii bini aadamka taraya baa risqi la yidhaahdaa low muxaraman walow muxaraman xaaraan baa ahaadee ha shaygii muxaram shaygii risqigu risqigu xaaraan iyo xalaalba risqi weeye qofku wuxuu quudanayo oo calooshiis geenayo ama dhar ahaan uu xiranayo ama magaranaysaa waxay ahaataba risqi weeye risqiguna min allaahi buu ka yimi labada dhinacba labadaba hee ha risqigu qul ara'aytum maa anzala allaahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraaman wa xalaalan yarsuqu waa quudiya man yashaau cidda uu doono waman cidda shaa'a uu doonana axrama uu ka joojiyaa uu ka xanibaa risqiguu ka xanibayaa labada marka waa imtixaano kii risqiga lagu fatahaana waa imtixaamaya kii laga xanibayna waa imtixaamaya warisqu risqigu sideedaba maa yanfacu waa wixii wax taraya low muxaraman walow muxaraman muxaram baa ahaadee halkan intaa dambena wuxuu shiikhu ku nahyinayaa oo ku radinayaa muctasilo tiraahday risqiga alla uu bixinayaa wixii xalaal ah ha wixii xaaraan ahee oo risqigii qofku helayo alle kama imaan saasay ku doodeen taasuu ridinaya culiyaha xaaraan iyo xalaalba qadarka ilaahay guud baa waxaa adduunkan ku soconaya oo dhan ay ka socdaan qadarta sida waa wax weyn weeye waa sirullaahi fii khalqihi sirta alla khalqigiisa dhex gashta weeye qadari sideedaba qofku qur-aanxadiiska waliimaanu bilqadari khayrihi sharkiisa iyo khayrkiisa labada qadarta la rumeeyo weeye soomaa marka shiikhu wuxuu yidhi anaga caqiidadana waxa weeye risqigu noocuu yahayba hee in alla dadka siiyo haa warisqu maa yanfac walow muxaraman nimanka warkooda ka baxa uu yidhi muctasilada ee dhahaya risqigu waa wixii hee de masala kitaab kitaab fiqiya weyaan kitaab kitaab caqiida maaha caqiidada magaranaysa ayaa loogu faahfaahayaa loogu tagaa masaaisha laakiinse masalada qabso adugu risqigu min allaahi buu ka yimaadaa xadiiska nabiga muxuu ahaa nafir mayso xataa tastakmila risqahaa ilaa risqigeeda ay fattaqu marka risqigeeda ay wada qaadato muxuu nabigu raaciyay fattaqullaaha wa ajmiluu fi talabi risqiga dalbidda aad dalbaysaan hagaajiya qof marka wixii loo qora wuu cunayaa ilaalaba ama si xinlaa kusoo galaan ama sihe toosan ha kusoo galaane marka qofkan laga rabaa inuu hagaajiyo sida uu doonanayo risqigiisa weye ah, inta adduun kharibto ilaahay baa ii qor lagaa yeelmayo ya inta adduun kharibto ilaahay baa ii qor miyaa lagaa yeelaya waa maya sida qof qofku qof qadarta daliila qofuma noqon karto maxaasaa u samaysay ilaahay baa qoray dee war maxaa ninka u dishay ilaahay baa qoray dee daliil uma noqon kardho hal dharbaxa lagaga soo goonaya markuu qiyaam la dhahaya dambe ilaahay baa qoray sarareeraalemu ku noqonayaa yaa dadka intuu xoolihiisa dhaco ilahay baa qoray hadduu dhaho kuwiis haddii laga qaato alyara ilaahay baa qoray qadarta marka cid daliishan ka dhaama jidho marka wax majhuula weeye qofka wax ka maqan weeye qadarta waxa biri kugu dhici doona ma ogid adi marka maxaa gaa rabaa adigu dadaal imtixaan baa lagu geliyey imtixaan baa lagu geliyay adigu dadaal markaad dadaashid yaah wixii alla kuu qoraa kusoo gaaraya wey wa cilmuhu waa mas'ala tanna wa cilmuhu alla ogaalkiisu biman buu ku sugnaaday yamuutu dhimanahaya mu'minan xaal uu yahay cilmigii alle ee azaliga ahaa ee qadiimka ahaa ee magaranaysaa daatadiisa ku tacalluqay ee sifaadka sifaadkiisa ka mida ahaa wuxuu ku sugnaado biman yamuutu mu'minan biman cidda yamuutu dhimanaysa mu'minan asagoo mu'mina dhimanaysa maxaa la mid ah wa cilmuhuuna biman yamuutu kaafirna waa la mid kii waagii hore loo qoray inuu gaal ku dhintana hee alle cilmigiisu saasuu ku sugnaada kii loo qorayuu u qoray inuu mu'min ku dhigtana saasuu hee ku sidaa daraaddeed kii muuminnimo loo qoray cilmigii alle ee hore yaa inuu ku dhiman doono falaysa yashqaa ma ayaan darnaanayo haddaba bal eh yakuunu wuxuu ahaanayaa aaminan buu ahaanayaa mid aamin helay oo ma garanaysaa nabadgalay sidaa ayagu maadaama aan soo qeexnay lam yazal haddaba kama zuulin asidiiqu abuubakar u sidiiq fii maa iladii kii qadmadaa soo hormaray haa fii maa kii qadmadaa soo hormaray oo bicsadii nebi ka horraysay yaa bixaalati ridaa xaalad raali ahaansho ah inuu ku sugnaa ka suuli mayso cindalilaahi cinda ilaahihii ilaahiisa agtiisii masalada waxaa weeye ina shaqiya aan dhamaynay ina shaqiya midka ayaan ka darani la shaqiyul azali wakhtigii hore kii ayaan darnimo loo qoray waay wa cagsuhu kaas lidkiisna asaciidu waa kii ma garanaysaa eh, farxadda helaye lam yubadeli lama bedelin oo saasay ku soconaysaa weeye masaladu waxa weeye saddex beedba tilmaamayaan beedka ugu dambeeya waa iska caadiya labada beed oo hore ninkii loo qoray iimaannimo tusaale abubakar sidiiq buu tusaale su qaatay hadda wuu dhinta abubakar soo maa maxaa ugu qornayd miisaan buuggiisa ee ruux maxfuudka cilmigii hore waxaa ugu qornaa inuu mu'min ku dhimanay soo maa maadaama mumin in uu ku dhimanaya u qornayd bicsadii nebiga ka hor iyo kadib labadaba alle agtiis markii la eego abuubakaru sidiiq xaalad raalli ahaanshaa buu ku jiray oo raalli buu ka ahaa alle ma ku dhacay maxaa la mida saxaabadii oo dhan dee cumar baa la mida cumar maadaama hadda uu magaranaysaa muuminnimo ku dhintay yah xaaladii neexoonta ka horeysay iyo xaaladii ka dambeysay labadaba alle agtiis muxuu ku sugnaa raalli ahaan raalli baa laka ahaa agga maxaa soo baxay sual ba ka so baxay maxay tahay suaashaas wuxuu qabralbicisa uu kharibay dee uu adduun soo rogay iyo wixii la caabudayey iyo wixii khamre la cabay iyo waxaasoo dhan haba laga soo qaaday may wey macanaha beedka wax meesha ku yaala warkaama ku dhacay yaa masalada beedku saasay tilmaamaysaa inaan saa u fahamtaan la rabaa ayib saas sida saxda ahlu sunnuhusa aaminsan yaha ma tahmis waa masalo kale lakiinse masalada beedku saarta ina u taallo waa ina u qabataa markaasoo war dhammaa wa cilmuhu alle ogaalkiisa iyo cilmigii uu horay u qoray oo u lahaaba dee yaa xaggeeba ku sugnaata kaa'inun wuxuu ahaaday cilmigaasi biman yamuutu qofkii dhimanaya mu'minan asagoo mu'mina yacni hee saasuu mu'minku ahaayo macnuhu ma aha markii nebic inta lasoo saarin ka mu'min buu ahaa macnasaas maaha taas ha u fahmin ee waxa weeye inta dambaa fahm falaysa yashqaa ma ayaan darnaan qof ayaan daran ma ahayn marnaba marnaba qof ayaan daran hee ma ahayn bal wuxuu ahaa iska badaaya kun wuxuu ahaa aaminan buu ahaa tusaale ku siiyey lam yazil i sidiiqu hee fii maa qad mada lam yazal kama suulin asidiiqu waa abubakar sidiiqe fii maa qad madaa wixii hore u tegey qablulbixsada laga hadlayaa nebiga ka hor wixii tegey kama suulin bixaalati ridaa inuu ku sugnaa xaalad hee kaale ahaanshaa xagee kaga sugnaa cinda ilaahihi allihiisa agtiisa haa yacni marnaba alla kama xanaaqin weeye macnuhu markuu mu'minka noqdayo nebiga kabicsaga ka dambeysay iyo intii hore oo hee oo uusan mu'minka ahayn oo nebiga uusan rumayn labada jeer maadaama marka finihaaya loo qoray inuu mu'min ku dhimanayo hal xaalada buu haystay warkaama ku dhacay saas buu shiikhu qariray oo tilmaamay culimadii noo dhigtay waxay noo sheegeen sidaasi ahlu sunnuhu siduu qabay ma aha oo maxaa weeye ilaahay subxana watacaala fi nihaaya wuxuu qoray markii laga soo tago isdiidi mayso qofku fi nihaaya wuxuu ku dambeynayo iyo inuu intii dhexe oo noloshiisa ahayd khaladaad soo galo yah oo alla ka caroodayo marna ka farxayo alla marna ku caroonayo marna ku farxayo yah isdiidi mayso finaaya qofka haddii eh, loo qoray janno inuu galo hadduu mar soo galay eh, saname soo caabuday de alle intaa uu sanamada caabudaya wuu caraysnaa warkaa ma ku dhacay yah oo alla raalli kama ahayn fi nihaaya markuu mumin noqdayo jannadii galayna de ilahay raalli buu ka yahay marka maxay tahay masaladu qofka in loo qoray inuu janno gelayo yah wax lid ku ah intuu noolaa kamid hadduu soo sameeyo yaa xaala xaaladaas uu khaladkaa sameynayo yaqdibu ilaahay wuu ka caroonayaa marnaba raalli ahaanshihii alla raali kaga noqon maya inuu sanam iyo caabudo iyo wixii lamidka ahaa ee meesha waxaa ku imaanaysa hee lidkeed baa ku imaanaysa waaye kii naar gelayayna dee oo aakhirkiis naarta loo qoray hadduu meelaha dhexiyo markuu aduu lixdan ku dhinta tusaale ahaan markuu soddon iyo soo mariyay oo salaadaha tukanayay oo soomayay waxaa dee raalli buu ka ahaa intaas aakhirka markuu dhimanayana dee asaga magaranaysaa aakhirkiisi weeye saas weye shiihu marka masalada sida u qoran inaa saa u fahamtaan weeye sidaana oo qabataan walam yamut ma dhiman ma dhinto ama ma dhiman dheh axadun qofi ma dhiman sideedaba qabla inqidaai alcumri cumrigiisii oo aan dhammaan ka hor cid dhimata ma jidho cid hadda dhiman doontana ma jidho maxaa kaloo ku jira meeshan cid ka hormartayna hee ma jidho walam yamut ma dhiman axadun faacilkii waay qof ma dhiman sideedaba qabla inqidaai alcumri cumrigiisii oo aan dhammaan ka hor hee cidima dhiman halkaasna qoluu shiikhu ku radinayaayo tiraahday qofka asagoo iska dhintay ukhtiisi wuu dhintay haye kii la dilase waa la soo dadejiyey qolaa sidaas muctasile la yiraahdo muctasilo ninkii nin dila cumrigiisi aan dhamaysan buu soo dadejiyey buu yidhaahdeen se laakiinse maxaan leenahay tacadadat alasbaabu waalmowtu waaxidun ilaahay waa tilmaamay qofku markuu dhimanayo ajashiisii buu u dhintay ee sababba qofkan looga dhigay warkaas warra maa yaa waayahay taasna waa masalo masalo labaad buu sheekhu ku daray muxuu yidhi wa ruuxu naftu naftan la neefsanaya naftani tabqaa way jirtaa laysa tafnaa ma baaba'do ilaabad weligeed ma baaba'ayso ayadu ayadu hee ma baaba'ayso marka soo dee xadiisna way tilmaamayaanoo qofku markuu sii dhimanaya muxuu sii fiirinayaa baa layidhi qof markuu sii dhimanaya indhaha taagmayo muxuu sii eegayaa xadiiska tilmaamaya ruuxdiisiyoo sii qaadayo ruuxda yaa qaaday hadduu helo nin wanaagsan ahaana malaa'ig baa qaaday oo malaa'ig cadcad baa qaadaysa oo qurux badan te waxaan la wax nool weeye oo ah sida adiga jirkay ku jir lahayd oo ku baabi'i lahayd marka wixii wax la qaaday maxaa dadkii shuhadada ahaa naftoodu qanaadiil jannada kalaalaada ayay hee soo daaqayaanoo soo miraaxayaanoo wakaa marka naftu way nooshahay naftu way dhaabi jire waxa baaba'aya muxuu yahay jirkiibaa baaba'aya sheikh wanafsu waruuxdu ruuxdii tabqaa way jiraysaa laysa tafnaa baabi'i mayso lilabadi weligeed waljismu jirku yablaa wuu baaba'aa hayra cajbi danabi dabagibinta markii laga reebo dabagibintu garamaysaa yah markii laga reebo inta kale way baaba'ayaan nabigaa tilmaam alei salaatusalaam waljismu jirku yablaa u baaba'aa hayra cajbi danabi dabagibinta markii laga reebo wamaa shahiidun shahiid ma ahan baaliyan mid baaba'aya walaa nebiyu nebina baaliyan mid baaba'aya maaha wamaa shahiidun madaas waa tii shaqadii laysa qaban jidhay shahiid ma ahan shahiidnimadii weyneyd baa laga hadlaya shahiidnimadan labaa jihdnimo yar iyo jihdnimo weyn jihdnimada weyn waa ninkii gaal isdagaalay ku dhex dhintay musliga gaalbaas galay saasuu ku dhintay shiidnimada yartaana waa kii dee hafta iyo islaanta umuraacda iyo dadkaas waa shiidnimada taama kuwa laga hadli mayo kuwa laga hadlay waa kee kaan baaba-en waa kee kii wax weye shahiidka saxda ahaa kii weynaabaan ka wada labadu waa shahiide wamaa shahiidun shahiidnimo baaliya mid baabaaysa aysa maaha walaa nebiyu nebiniman ahee nebi nebina baaliyan mid baaba'aya maaha nebina baabao labadaasba dhulkuma cunayo weeye dhulku ee eh, ciidu cuni mayso weeyaan waruuxu ruuxaasaan raacinaynaa waruuxu ruuxdu ruuxdu waa nafta qofka ku jidha maa akhbara kama uusan waramin canhaa ruuxda almujtabaa nebigii la doortay waa nebi maxamed salla alay salam kama uusan waramin haddaba hadduusan asagoo ka warramin maxaa dhacaysa marka fa numsiku waanu ka xajisanaynaa annagu almaqaala ka sheekeen canhaa aanu ka waranno abadan weligeenba waa ka xajisanaynaa mar hadduusan nebigu ka hadlin hee yuhuudi baa wediisay mar ruuxu ruux maxaa waaye maxamedow way xujaysanayeen qur-aanka maxaa soo degtay qul iruuxu min amri rabbi ne alruuxu ee eh, min amri rabbi arrimaha rabbi la gaaryahay weeye oo cilmigeeda og yahay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan cilmigana waxaa laydinma siin wax yar mooyaane marka maadaama nebi maxamed laga xirayba inuu ka sheekeeyo oo yidhi intaa ku dheh oo ka gaabsaday adugu inaad faahfaahayso nafta saas weeyo saas u eg tahay hagaase martaayo kakaa tiraado hee dee eh, markii laga soo tago inaadanba aqoonba caslan ma weytaqaanide haddana aadaab eh, ahaan ma fiicin oo wuxuu nebiga ka aamusay inaad u dabamarto ka sheekaysa adugu hee aadaab ahaan baysan u wacnayn soo maa fa waanu ka xajisanaynaa marka waruuxu maada waa naafiyo ha ku fasirin wax kale waruuxu naftu maa akhbara kama uusan sheekeen canhaa ruuxdaas almujtabaa ay almustafaa alnebigii la doortay haddaba nuusan ka sheekeen hee fa waanu ka xajisanaynaa almaqaala ka sheekeen canhaa ka waranno abaadan weligeed weeyaan hada wbillaahi towfiiq wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin